ka dheer guriguri ku dumay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa habeen axad ay sii baxayso isniin soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay ko iyo labaatanka januari qodobada barnaamijka xog warayso aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka noqon doona masar iyo soomaaliya iska kaashanaya sidii loo difaaci lahaa biyaha soomaaliya madaxweynaha wadanka masar cabdifataax casiisi ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu garab taagan yahay qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa kamid mid noqon doona puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxaa laga deerinaya xaalada amni iyadoona ganacsatada loogu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago wax kastoo khatar u keeni kara garowe sidoo kale waxaa kusii qulqulaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya siyaasiyiin si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland oo markale la doortay saciid cabdulaahi deni xogwareysi qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mar kale degmada hodan gaaran xaafada sebiano waxaa maanta ka dhacay galabta banaanbaxyo dad lagu amray inay ka guuraan guryaha danta guud oo diidan waxayna dhigeen dibadbaxyo qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamada waa keys anigu wa ayaan laba mar kaliya xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allah inaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allah inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allah inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allah inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaabo nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dhashiyo talawaada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran aynu ku bilowno barnaamijkeena xog waraysi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka masar ayaa munaasabad si hersare loo soo agaasimay oo ka dhacday madaxtooyada dalkaasi waxa uu kulan halkaasi uu kula qaatay dhigiisa dalka masar cabdifitaax asiisi labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay amnigii istaraatiijiyadda carbeed ee badda cas xaaladda gobolka dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo xoojinta iskaashiga faca weyn ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah kulanka gaarka ah ee labada madaxweyne kadib waxaa si wadajir ay ah u qabteen shir saxaafadeed kaas oo ay kusoo bandhigayeen miradhalka wadahadalkooda iyo aragtidooda ku aadan xaaladaha ka taagan gobolka iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tilmaamay sida dowladda soomaaliya ay ula kaashanayso xulifada bahwadaagta iyo saaxiibada caalamka sidii loogu hortegi lahaa caqabad kasta oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dalkeenna bismilah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah fakhaamt ra'iis cabdulfataax siisi maalin wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan jooga magaalada qaahira si aan madaxweyne cabdulfataax al siisi uga wada hadalno horumarinta xiriirkeena labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo masar waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo shacabka masar oo si heer sare ah inoo soo dhoweeyey aniga iyo wafdigayga run ahaantii soomaaliya waxa ay masar u tahay saaxiib iyo garab walaalnimo oo fac weyn kuna suntan taariikhda taasi oo aan rabno inaynu ku xaqiijinno mustaqbal midaysan oo ku dhisan horumar barwaaqo is-ixtiraam iyo faa guud oo laba dhinac la ah intii aan ku guda jirnay wadahadalladeennii muhiimka ahaa ee maantay waxa aan xusnay oo aynu soo gudbinnay aragtideenna xooggan ee dowladda soomaaliya ee ku aadan in dowladda masar ay kala shaqayso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubantila-aanta siyaasadeed ee ku saabsan juquraafiyadda iyo jebinta xerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdulfataax al siisi taageerada deg dega ah ee aan labalabaynta lahayn ee ay dowladdiisu ku cambaaraysay iskudayga etoobiya ee xadgudubka sharci darrada ah ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya tani waxa ay daliil cad u tahay sida xooggan ee masar uga go-an tahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wakhtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah sidoo kale tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeenna caalamiga ah kuwaasi oo si wada jira u adkeeyey in etoobiya ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah ayna ixtiraamto madax bannaanida dhuleed iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya badda cas waa qayb asaasiya oo ka mida ganacsiga caalamiga ah amniga iyo fursadaha hadda iyo mustaqbalka soomaaliya waxaa sharaf u ah inay leedahay saami weyn oo ka mida badda cas mana aqbalayso intaa ka ka mida dhulkan ay qabsato dowlad kale sida etoobiya oo kale si kastaba ha ahaatee waddamada mas-uulka ka ah badda cas ee leh kheyraadka ku jira sida dalkeenna soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududaynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyada oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogol yahay ugu dambayn mudane madaxweyne waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada qaahira waxaana rajaynayaa inaan sii anba qaadno natiijada ka soo baxda wadahadaladeennii wanaagsanaa ee maantay mahadsanid mudane madaxweyne barnaamijka xog horeysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya shalay degmada hodan gaaran xaafadda saabiyaano waxaa ka dhacay dibadbax kuwaas oo ay dhigayeen dad ka careysan askari boolis ahaa oo lagu dilay halkaasi sidoo kale dadkaas waxaa horey loogu amray inay ka guuraan dhulka danta guud ee dabdamiskii halkaasi ku yaala sidoo kale isla maanta ayuu banaanbax halkaasi ka dhacay dhaawac ayaa lasoo warinaya in halkaasi uu soo gaaray qaar kamid dadkii dibadbaxyada dhigayay guud ahaan ciidanka booliska halkaasi ku sugan ayaa shacabkaasi amar ku siiyay inay ka guuraan xaafada cabdikariin axmed cali waxauu ka mid yahay dadka deegaanka waxa uu sheegay in muddo inay halkaasi deganaayeen madaxda ugu sareysa dalka ayuu ka dalbaday in fursad loo siiyo in ay ka guuraan halkaasi maadaama ay waqti badan deganaayeen inta ay ka helayaan deegaan ay degaan sida markaa uu sheegay dadkan waa dad iska masaakiina oo rayda oo muddo adiga shan iyo toban sano deganaa ilaa dowladii shariif laga soo bilaabo ilaa al-aan ayay meeshaan degayin ma meesha markii la soo degaya geegidiisrael sidaa aragtay dadkan ayaa u quruxsaday dowladana wax uma diidana shacabkeedu wey dowladu markaan eh, marka niman oo iska ganacsatayaal ah iyo niman doona qaadata ah ayaa nagu soo duulay oo halkan degan oo mid fanax la yiraa oo ciidamada haram cadaysta oo maanta galabta waa la xiray lalahaa hadii la xiray dowladda way ku mahadsan tahay in cadaalada waxa ay ka qabto iyo wuxuu uga soo baxa cadaaladda inuu isna raalli ku noqdo anaga aan raalli ku noqono ayaan ka rabnaa insha allahu tacaala midda labaad oon dowladda ujeedaha waxay tahay dawladda dadkeeda shacabka way way meelaysaa oo maaragtay inta u timaado ayay la hadashaa oo danta shacab danta guud ayaan meeshaan uga shaqaynaynaa haleegaa dowladda anigu hadda wax fari maayo laakiin shacabkeeda hadanayso oo yani maaragtay meel ha ku ogaato iisan noqonin sida xamaas oo kale oo biyaha iyo korontada laga goosanayo marka saas la laayligeed waxaan ka codsanaynaa dawladda in dadkana barakacinaya ay aragto haddii iyadu ay xagga amarka oo xagga kasoo baxayna ay nagala hadashay jiraa dhulka waa loo baahan yahay shacabka soomaaliya lagu shaqaynayaa waa wax la yaqaan eh, haddii aan shacabka lagu shaqaysanay ay shaqsi annagoo kale ah inay gataan ay rabaanna annaga ayaa meelaan degna la meelaan ukacna ubaxna mahayno meelaan aadna ma laha cadowaa meesha kasoo galna waa ogtahay dowladdu hana maylaysaan leenaha boqol kiiba boqol waxaan ugu duceeyeynaa inayna maylayso ay shacabkeeda maylayso ayna sharafto iyadana allah sharfi doona haddii shacabka hoos u fiiriso dowlada soomaaliya ilahay baa sharfi doona aniga haddaas kula hadlayo waa xanuunsanaa nin oo maaragtay iska naafana waanahay dhan macallin dugsiyana waa nahay ilmahayga ma haystaan waxbarasho oo xagga maadiga ah ma haystaan xag caafimaad ancaskula hadlayo muddo labaatan beri ah waa jiifaa waxaan isku soo daawaya oo ma haysto ilaahi haddana barakacaa la yidhi jingadeedii waxaan ku fuqsado ma haysto ilaahay baan leenahay ilaahay baan u sheeganaynaa xasan sheekh maxamuud waa u sheegaynaa inuu maaragtay shacabkiisa la doominayo oo soo farageliyo assalaamu calaykum waayahay dhulkan inuu yahay dhul dowladeed eh, dowladuna ay u baahan karto eh, idinku hore ma ogeedeen dhulka waa dhul dan guud ah oo shacabka soomaaliyeed loogu shaqayn jiray shirigii hore hadii lagu shaqeynayo oo yani maaragta hay-addii iska lahayd ay diyaar u tahay annagaas hadda kula hadlayo waxaan diyaar u ahay inaan telefayga aan qaato hadii aan lagu shaqaynaynin laakin inuu nin aniga oo kale ah oo soomaali ah ee iga fiican iga awood badan oo ibara kiciyo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo golihii baarlamaanka iyo xukuumadii dalka soomaaliya ka jirta ay igu fiirsato xaq umeliya anigu nin muwaadin soomaaliyeed bana yaa ku sheegay in eh, nin gaar ah uu ku barakicinayo oo dhulka la siinayo waxaa waaye wuxuu yidhi mogtahay aniga kaama lagiida ceelka gudihin baa la yidhi sooma eh, meeshaan ganacsato soomaaliyeed ayaa isu dafaahidatay meel kasta oo dan gudaheed ee shalay sano militaar oo dhan waa aragtay waa la wada sharciyaystay annaga waxaan sharci ku weynay ma garanayo waxaan maaragtay dan guud aan ku weynay oon dawladda uga weynayno oo waa garalaanahay wax aan dawladda ka galabsano oo qalad ah oon ka galnayno ma jirto shacabkeedii maan nahay rayid baan nahay dad masaakiinaan nahay dad kaalmo u baahanaan nahay dadka mafal u baahnaan armiyin aakhir ah marka dawladda waxaan ka codsadanaa anagoo shacabka dadamiska ku hadlayo in ay dadka shacabka soomaaliyeed ee halkaas ku nool ma iyo maxaa jira ah in ay ur u bixiso maaragtay il gaara ah ay ku fiiriso xukuumadda soomaaliya madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo hay-adaha ka hooseeya oo dhan waa idinka horey mani lagu keenay warqado digniin ah in dhulkan dowladdu ay u baahan tahay inaad u banaysaan waktina nilisii ma jirtaa oo aad ku buuxtaan wax xagga dowladda oga soo baxay oo dikreeto madaxweyneha anagu ma hayno wixii loo baahan yahay madaxweynaha ayaa ka hadlo wixii lagu qaban jira ayuu ka hadlaa wuxuuna soo bandhigaa madaxweynaha xilligaas meesha hay-adaas shaqada ku lahayd waxa ay ku howlgeli laheyd waa meesha meeshaanayna ku howlgeli jirta shalay waana loo baahanya shacabow in uu yidhaahdo shacabkana ay awaamiirta madaxweynahooda ay qaataan waa abiicullah waa abiicu rasuulillah anna madaxweynena waa abeecsannahay ulul amri minku mooy fa intanaasacatum ha naga dhaafo shacabka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliya oo dhan oo madaxweynaha uu wen yahay oo ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xigo oo golaha baarlamaanka ah shaqaalamadooba uu ku xigo waxaan ka codsanaynaa dadka dadamiska degan iyo dad kasta oo soomaaliyeed ee la dulminayo waa inay fiiriyaan waana la dulminayaa waana la dulminayaa boqol boqolaana la dulminayaa ninkaas hadda waa xiran yaha aan ku leeyahay oo galabta la xiriir leeyahay ceelkii uya gacaweysa intii ayuu ninkii ka shaqaynaya masaakiinka ah laba xaasla oo shan iyo toban cunug laba haween ay u dhaleen joogo oo cis ah markuu ku dhiftay isagoo dhahay dadkan ka guy macnaha biyaha guy oo xir marka dadka shacabkii ah ee dowladii shacabkii in yani maaragtay sida xamaas iyo falastiin camal loola dhaqmo oo israael siday ula dhaqmayso kale oo noola dhaqmo fanac wallaahi bilaahi tallahi madaxweynehena inuu naga warqabin ayaa meeshaas ka qaadahan hadduu naga warqabo maba ka aqbalayaan le kaasi wuxuu ahaa cabdikariin axmed cali oo ka mid a ah dadka deegaanka xaafadda la yihahda dabdamiska oo ka mid ah dhulka danta guud oo lagu amray inay ka guuraan dhulkaas gebigabika dheer ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran puntland magaalada boosaaso waxaa ganacsatada lagu amray in ay ka shaqeeyaan amniga iyo guud ahaan shacabkaba taliyaha booliska qeybta gobolka bari gaashaan la sare cabduqaadir jaamac dirir ayaa waxa uu sheegay inuu ka digayo dadka ka qayb qaadanaya falalka amni darro iyo sidoo kaleetaba inay la shaqeeyaan dadka amniga lidiga ku-a sida markaasi uu sheegay iyo inay lacaga canshuuraha ay siiyaan dadka dhibaatada ka geysanaya magaalada sida markaa uu tilmaamay maantay tahay taarikhdu tahay koob iyo bishii koowaad ee labada kun iyo afariyo labaatanka oo isugu yimi goobtan dhacdooyinkii ugu dameeyey oo berihii ugu dambeysay ka dhacaysay magaalada boosaaso daraaddeed waxaa loo fadhiistay shir muhiim u ah amniga guud waxaa lagaga wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa ama waxyaalahan jira ama sidii eh, loo joojin lahaa ama wax looga qaban lahaa ama loo xoojin lahaa kow waxaa laga maarmaan noqotay in ciidamadu ay shaqa dheeri ah ay qabtaan loona diyaargarayo sidii wax looga bedeli lahaa amniga magaalada gaar ahaan marka waxaan rabnaa waxyaalaha caqabadaha eh, ka iman kara ciidanka iyo shaqadiisa inaanu sheegno dabcan haddii ciidamadu shaqaynayaan waxaa laga rabaa wada shaqayn guud bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhammaan bulshada waxaa la farayaa inay u dhegan nuglaadaan ciidamada inay la shaqeeyaan soo hordhoweeyaan afar iyo labaatanka saac oo habeen iyo maalin ay shaqayn doonaan ciidamadu haddii alla idmo waxaan rabnaa inaan yuunidyada ciidamada ah qaybahooda aan fariin u diro ah in aan ciidanka shaqaynaya cid aan ahayn oo qori wadata oo magaalada tan ka dhex shaqaysa oo ama dhex marta aan loo ogolayn muddadaa shaqadaas howlgalkaas uu socdo waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno cid kasta oo amniga lid ku ah in la qabanayo ama qaybtu doona ha ahaado wax kastoo eh, khalkhal ka geysan kara magaalada amnigeeda in la qabanayo waxaan rabnaa inaan daba dhigno ma dhibaataynayno qof aan waxba geysan shacabka ah waana u tiri doonnaa waana la shaqaynaynaa waana ilaalinaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan si dhiibliya u sheegno cid kasta oo khatar ku ah amniga oo la qabto waxaa noola mid noqon doona ciddii la mid ah oo ka daba timaada qofkaa markii la qabto waxaan rabnaa inaan baaqyar u diro bulshada qaybaheeda kala duwan howlgalkaas waxaa loo cilaamiyey ciidanka amniga qaybihiisa kala duwan waxayna ku shaqayn doonaa nin lambar gaaban oo emergency ah oo wixii xog ah oo ay helaan bulshadu ay helaan ay la wadaagi karaan oo ah sagaal sagaal toddobo sagaal sagaal toddobo cid kasta oo wax aragta ama ay la kulanto waxyaalaha amnidarada geysan kara inay lambarka la xiriiraan ciidanka iyo ammaanka iyo qaybaha say u shaqaynayaan iyo siday wax u qabanayaan waa wax iyaga uun ah, gaar u ah si gaara ay u fulin doonaan haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa bulshada la khalkhalgeliyey oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo deegaankoodana laga barakiciyo inay istejiyaan laamaha ammaankana ay la shaqeeyaan dabcan way dhacaan waxaana wayna dhici jireen cadow uun baynu ku yihiin bulshada iyo jiritaankeeda waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo cad ka qaadno waanu ku kalsoonnahay inaan ka qaadi karno bulshadan waxaan ka raajaynaynaa wada shaqayn waxaan rabnaa inaan taabanno oo kaleeto iyadan lagama maarmaan ah bulshada ganacsatadaayoo degan reer boosaaso boosaaso degan waxaan ugu baaqayaa inay cabsida ka baxaan sababtoo ah qofa kan cabsanaya waxaan kuu sheegaa inuusan kugu daynan qofa waxaan ka rajaynayaa ciidanka ammaanka ee shaqaynaya inaysan wax qalqala aysan ummaddana u geysan doonin shaqada iyo waajibaadka la farana ay fulin doonaan waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo si askariga shaqaynayaahe uu wax u qabto bulshada qaybaheeda kala duwan cid kasta oy ka hor yimaadaan u hogaansanow una una diyaargarow luuqyada magaalada boosaaso dhammaan in lagu wada xeloleydka korontada marka albaab kasta oo ganacsi ama la degan yahay oo magaalada ku jira waxaa looga baahan yahay inuu leer ku xiro kasta amnigu wuxuu qayb ka yahay bilicda magaala leerku wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada iyo amniga magaalada labadaba qayb buu ka yahay marka bilicda magaalada iyo amniga magaalada wixii qayb ka ah nina asxaab ugu samaynin waa kula xisaabtamayna waxaanu faraynaa bulshada ganacsatada iyo deegaanka dadka degan inay dhammaan ku wada xirtaan albaabadooda leer ku wada xirtaan waxaan rabnaa qof kasta oo wax lagu qabto inuu isu dhiiba ammaanka saas daraaddeed mar kale waxaan ku baaqaynaa hay-adaha ammaanka inaan wax lid ku ah lagala hor iman oo hub iyo wax la mida saraakiisha ciidamada yunitka ama buuraha ha deganaadan ciidamada ka yimaada ha noqdaan ama yunidyada iyo istaafyada ha noqdeen qof qorisita oo magaaladan oo ciidanka howlgalka ku jira aan ahayn oo loo ogolaanayahay ma jiro waxaan kaloo rabnaa inaan ku daro shan saaco habeennimo haddii la gaaro wax gaadiid ah oo dhaqdhaqaaq ah oo loo ogol yahay magaaladan inuu maro ma jirto waxaa kale oo isagana la mid ah gaari taarikala'aana ninka lagu qabto ninka gaarigiisa isagoo taarikala'aana habeenbar magaaladan la miraafayow hadda waxaa ku qabanaysa adaa garanaya waxaan kaa ballan qaadaynaa inaad waajibka aad ka leedahay amniga aad ka heshid waxaa kale oo aan rabnaa inaan si fiican aan maantay muddo badan kama aanaan hadlin amniga amniga bulshadu iyagaa barka ah waxaan rajaynaynaa oo u soo jeedinaynaa reer booso dhammaantood inay ilaashadaan amnigooda inay ka wada shaqeeyaan inay u wada diyaargaroobaan ballan waxaan ku qaadaynaa qof cadow u ah inaanan qof ku tixgelin oo aanaan ugu samayn weji ugu samayn xushood aanaan ugu samayn cabsina aanaan ku sii dayn qof ay noogu caddahay dembiyadiisa cidina aysan nagu cabsi gelin karin saasaan baan ugu baaqaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim eh, maanta ay tahay taariikhdu kii bishii koowaad eh, waxaanu halkan eh, ka qayb gallay shirka amniga gobolka bari runtii saraakiisha ciidamada iyo laamihii amniga iyo guddoomiyaha gobolka iyo duqi degmada intuba waa goobjoog bay ka ahaayeen waxaa ka soo baxay qodobo sida halka laga akhriyey oo uu taliyaha qaybta iyo guddoomiyaha gobolku ay iclaanka ku sheegeen magaaladani waa magaalo ganacsi waa magaalo kulmisay xadaarad iyo ganacsi kooxaha argagixisada oo si ziyaada ah waxa weeye ayaamahan dambe ka howlgelayay goobaha ganacsiga iyo ganacsatada awaamirta kasoo baxday amniga iyo nidaamka magaalada lagaga howlgelayana halka laga akhriyey waxaa la rabaa shacbiga iyo dhammaan dadweynaha reer boosaaso in loo hogaansamo in la dabaqo nidaamka shuruucda amniga xilliga la waqtiyeeyey isusocodka magaalada inuu joogsanayo oo dadka Eh, amni darada waxa weeye eh, xilliga ay socdaan eh, waxa weeye soconaya waa la qabanaya waxaa la geynayaa goobaha amniga waxaa la marinayaa nidaamkii shuruucdii waafaqsanayd ee sharciga waa baaris baa lagu samaynayaa qofkii dembi lehna waxaa la waafajinayaa sharciga qofkii aan dembi lahaynna dib baa loo soo daynayaa dadka dadka lasoo xiro ama faldembiyeed lagu soo qabto soo dabagala oo laamaha amniga ka dhiga mataqaanaa ee meela culays fara badan ku saara in la sii daayo Eh, waa inay ka digtoonaadaan waa fiiro gaara ah loo lahaanayaa eh, dad waxay noqonayaan ninka qayb ah amni darada ciddaas waday ee eh, qaybka ah. waxaan kaloo rabaa insha allahu inaan halka u sheego ganacsatada qayb ka mida ah oo ku lug leh falalka amni darada ah oo iyagu ganacsatada u looga oo yidhaahda warbixin ha gudbin ha la xidhiirin laamaha amniga sida ay ma taqaanaa tahdiidka lagugu sameeyey ama lagugu soo hanjabay cid ha la wadaagin waxay noqonayaan nin dembiilayaal u shaqeeya kooxaha argixisada waxaana laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan ninkii ganacsado ah oo ganacsado kale ku dhiirageliya inuusan laamaha amniga la xiriirin xogna siin waxa uu la mid yahay kooxdii argagixisada hanjabaadda soo samaysay waxaan rabnaa arrintaas in lagu baraarugsanaado inay ogaadaan runtii qofkii maanta inta loo soo hanjabay hanjabaaddiisa qarsada wuxuu la mid yahay runtii qof isagoo naftiisa waxa weeye wax aynin u qarinahaya marka waxaan rabnaa insha allahu inay bulshadu ku baraarugsanaato dhallinyarada ku howlan furashada moobilada iyo amni darada iyaguna qayb ka ah run ahaantii waa iyaguna tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadayaa ninkii wiilkiisa ku og inuu ka mid yahay dhallinyarada amni darada qaybta ka ah subaxdiina waxbarasho iyo masaajid iyo isagu waxyaabo kale ku sheegaya inuu ku maqan yahay ha ka warqabo ubadkiisa ha warqabo meeshay ku maqan yihiin ha warqabo wixii riboodoo laga soo gudbiyo laamaha amnigana hawa hogaansamo waxaan rabaa insha allahu shirkani wuu ka duwan yahay shirarka hore amniga waxa kasoo baxayna qodobada kasoo baxayna waxaa la waafajin doonaa dhammaan siday usoo baxeen in loo fuliyo ha lagu foojignaado hana loo tooghayo aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska qaybta gobolka bari gaashaan la sare cabduqaadir jaamac dirir gebigebi waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadaha kale maanay warhee ma haysiine xalay soomaalida addisay qabsatay aadaala aadaala cagtii joogsa weysaa mar bay ceebla kulantaa waran weliba dheega jiray nin ugaarsanaayo asna la ugaaranaayo war kale maanay waa falantihiine jenaraal indhacaddaa yidhi hadda kahor ardisaba baan ku dukanaynaaye mawaalidiiaad keenteen barbow awal baan etoobiya amaha kula hayne addiisna kuma filla war waxaa kaloo la yidhi ninka horreeya sii durug mar bay kadar ka tuurtaaye wax kaadsiimo lagu waayey bay keeni waalidu war waxaa la yidhi guutooyinka soomaalida ee addis la wareegay waxay adeegsan adeegsanayeen gantaalada riddada dheer ee sheerta gawaarida qufulan ee laykiska loo yaqaan madaafiicda laayaanka culusa ee komentiga xabadaha shiishka aan lala sayreen ee magacoodu riblayga yahay iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee meynsoniska loo yaqaan kuwaasi oo dagaalka wejigiisa horeba guusha siiyey soomaalida hayaay waar wallaweynaya arrinku seelac iyo lug lughayee joogtay goormaadii sababa u gudubteen waqlow adugu waxaad dhulka u bixinaysay ictiraaf keliya maaha war markii adisaababa la galay waxaan ku riyooday soomaalidu isku qabsatay sidii magaalada loo maamuli lahaa ciddii maayarka noqon lahayd iyo ciddii booliiskii militariga loo dhiibi lahaa waxaana soo xasuustay gabayuu hadda kahor abwaanguuro tiri oo uu ku lahaa mar aan tuurna mooye ma u jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mowqif iyo axdi u yiil urmowtaa maxaad ula yaabaysaa baa lagu qayminahayaa <laughs> abwaanguur walikale ka dharay macbuud baan ku dhaar arkatay maleeshiyooyinkii tagay waa sii muuqdeen aabiyi markay muran bilaabeen war wallaweynay guusha la gaadhay muusa sabab oo ahaaye maxaan ugu eedaynaysaan aryaadaha warka anaad iga dhex gasheen dad falanna waa tihiin xala muggii facebook inta soomaaliya ku yaacda addi sababa ununkaale ay dhaheen adduunyadiyo itoobiyaankiba waa yaabeen sababtoo ah meel kasta addisababa soomaaliya iyo calanka soomaaliya leesraaciye xataa ajaaniibta inya wareereen oo warkii soomaalida rumaysteen aaqaar wadamo kale kas kasoo waramaya adisababa soomaaliya waa jeclahay soo qoreen hadda etoobiyaankii saaka daafima ma cunina waxay ku mashquulsanayeen shimaana la qabsada xitaa heesihii etoobiyaanka waa badasheenoo soomaaliyay ka dhigeen waxaan arkaya hees la qaadayoo leh wanimaanay badda waa difaacanay waa galnay addisababe ah, ah! <laughs> arya cabdi kuusowtanu tii ilmaha waaya qaara waxay qaadeen kuwii hore waxay dhaheen oy hooy abiiyow inaan hirnayna moodaye hadde waana kanoo hadde waa annagii now aryaarayn muhiindii baa fiirsateen mise sheekadu waa dhab warwaqla warmayside galladan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warbaryaaw riitan karoong mahay marne rabow runniinka weel warbow etoobiya dulbiya daandaansi waynaga day weyde sow lama hora ninkii cunay belu ka dibray war waxaan maqli jiray waxbase wax beel bay leedahay hadda ma'adis baa ciddale lagu muransan yahay galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war soomaalidu qaaday ee adis ababa ay ku qabsadeen itoobiyaanka ku horreeyey sababtoo ah maalmihii lasoo dhaafay oo dhan sayla iyo loowi caddaan laga celi waayey garsoorihii cayaaraha afrika dhexdhexaadinaya cumar cabdulqaadir cartanna waxay dhaheen annaga waaye garsoorahaas ee soomaali maaha maalmahanna kumintigooda waa laga harsan la'ay marka xalay weerar waxaa lagu qaaday caasimadoodii lagula wareegay natiijadiisuna waxay noqotay difaaca caasimadooda adisaababa inay galaan oo hadda dhulkii aanu siinay miyay ka quusteen lijarad loodla ka makadhoo warya ubow haddamba waxaad leedihiin war itoobiyan abigu galu layl daranyahe yaanba loo arxamay arya bashiiro waxaa kaloo hore loo yidhi adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga sime ninna asaagii inuu adoonsado uma abuurine oo hadda walloweyne ma waxaa soo wadaan war kalamaanay war ma haysiine caasimada puntland ee garawey wardabawaabnibarantiibaad tiraahdi war ammaankeeda hadda la sii adkeeyey madax badan baa isugu tagtay baa layidhi huteeladiina waa ciirciirayaan kuwa kalena waa ku sii socdaan xataa madaxweyne xasan sheekh waa uu tegayaabaa la yidhi caleemasaarkii madaxweyne dani oo labaatanka bisha in la qabtay la rabayna dib baa loo dhigo shan iyo laga dhigay marka waxaa la yidhi toddobaadkan halkaas waa la isugu wada tegayaa waar caleemasaarka madaxweyne muuse bixima lagu macsuumay wah waaglow bii waraab lamadii dhulawkay loo sariirseeday ana warwarkayga dhex gelinine madaxdii la casuumay waxaa la sheegay inta badan inay aqbaleen hase yeeshee waxaa ka cudur dartay baa la yidhi farmaajo iyo axmed madoobe warbow kuwaasasiba booskooda buuxin kardhae kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashirneelow waxaa la yidhi qarashka ku baxaya caleemasaarka deni daacish waa looga xurayn karaa buuraha galgala warbeesodkabati husku sanad guurida madawiine lafta gareen bay ibakol walkuurayo kori war madaxweynaha galmudug qoorqoor hadduusan turkiga ku dhigan xaflad sanad guura dhuusamareeb kuma qabsan lamana caleema saarin xitaa obow sawti hobya laga jaasahayey xaflad hobusan qobsan walaajay usle isku aamday masgaraabiin giibi war madeeyo war mahaysida isku aamu tartanka waa ka bax war muxuu isku aamuu ka baxaa hal ciyaarba ma dheeline obow haddama kursiga kaydku caan ku noqday war dadkaa lagu cabsiinayey war koox aan tartankan weligeed badinin oo hadana kaalinta koowaad ku jirta ee nasiibkii carafku wado waa hirshabeelle markii ayagay gobolka banaadir dhex marayna saddex gool iyo saddex dhibcood firii ahaa la siiyey hadda markay koonfur galbeed baaqatayna saddex gool iyo saddex dhibcood kale haddana la siiyey marka waa iska gurubsahayaan ah wixii la siiyo maylinka garaama beeshinkii ciyaartooyda nagadeena obow koob kalema ugu dandhaanin war wasiirka ciyaaraha hirshabeelle masracaynte faataxaduu xalay akhrinayay war tartanka dib u soo laabtay oo lagu bilaabay jubbaland iyo banaadir umarka abu maxasan iyo xamsa dheelahaya waar bashiiro waxaan maqli jiray shirib iyo dhaanta waa shirkee shaqaysta hashalaayine buu maadiga badda waa saa u hadlahaya war bashiirow igama dhoweed ummadda halugoyn aryaadhahaas magac cabdullana waxa uu yidhi murunyadoodya miiliqya eh? ma macaa istaaba maryayn eh? murunyadoodya miiliqya eh? ma macaa istaaba maryayn warkalamaanay war ma madaxweynihii hore dalka nigeriya jenaraal obasanjo wah obasanjo waa jaanji noola war naga dhexgeline midowda afrika waxay u magacaabeen ergeyga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya seena loola dhexaadinaya dad ay wax ka dhexeeyana la dhexaadiyaa ile afrikaanku waaba dulmi socda warboba wax laysku qabsadaay badkuma jirin war waa isdaalinaysiin madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi etoobiya khaladkii ay gashay ilaa ay ka laabato wax wada hadalahu ma jiro aan la gelayno hayaay war muuse meeshuu ku yaabay buu fadhiyaa <laughs> waaqlow awood baan jirin xaggaygu afkiiba baa juuqda gabayo dheegi jari war idinkaan siyaasadda waxba ka fahmine madaxweynaha somalilan muuse bixi geyma buu cayaaray indhihii caalamka waa isku soo jeediyey kuwii somalilanna waa iska sii jeediyey usiina habarshiishmakadhimanehe waar madow haddaad hargeysa cagta soo dhigtid liintaad jeelka ku cabaysaa warwaaqlow laascaanood hadda kama soo tarxiili kartid dee halka ayaanu noo soo dhaafin warwaaqlow baydhaba adigu waa tegi kardhaa buda wariya maymbinaay idhibaydhow burugluku waraabiyahow slutaadhika horta gobolkayna hiiraan ama kii horebada waa lahaa ka leexi hayehe ma itoobiyaad sii war cabdikuusow bow hiiraan bad ma leh webigaaga cusbayso war mudug bad waa leeda miyadna yamayska aqoon war kalamaanay war ma haysaane xabsiga magaalada dhuusmareeb maanta waxaa ka fakadaan la yidhi afar maxbuus muuse saddex ka mid ay ah toogasho ku xukunnayd ubu waa la qabtay waa la xidhay waa dhintay waa baxsaday miyay maraysaa war liibaan lugcad iyo cadhays eh. ma fakan bilasha u nabaysiin dhusmaree bay joogaan waar qolada baxsatay mahangool baa ka mid ahaa wareer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdaan eh. waa loo shaqfal dalooliyey war hamasan sheegasan maxbuus beledleybahaayna seeka baxsadaayan war kalemaanay waxba lidiima sheegi karee eh. farsamadu waa tiro badan tahay ma albaabkay ka baxeen mise dariishadda ma habeenay baxeen horta mise maalin yaa katiinadaa ku xidhan farayaashooda hayey war macagtooday maaleen mise gaari baa lagu qaaday xabsigu albaab ma lahayn miya nawarde mawardiyiiba casho doontay waraysanleymari jirne eh. sidan waa aan naqaana eh. waan u garana eh. hadday gacan tusaan tahay meel bay furdug ka leedahay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo nagaadiigu talisaa ayaa mahadnasmoote ilaahina weynba amarkiisu fulaya nagaadiigu talisaas ayaa mahadnasmoote xanuunkan dacal qaba wadigii abaala iga xanuunkal gacal qaba wadigii abaala iga wufaydigahe martabay sawdiga martabay

my lobin goortaas nabadeeniyaase darxaniga fogayse

habaa'eebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad uka lulasabaa'eebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad uka lulasa ayahay sawdiga barsaday sawdiga barsaday Thank you. ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಗನೇ ವಾಂದವಿ ನಿನೈ ಕುಗೋ ಆಸ್ಕಾತೋ ದಿನಾಯೇ ತನವೈದೆ